بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحولي مصنف رحمه الله تعالى فصل fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa usuul اlmasaa'il wamaa yacuulu minha wa qismatu atarika yacni usuusha masaa-isha oo waxa loo yaqaano tasiil almasaa'il tasiilkaasu kaga hadli doonaa iyo masaa-isha cawlka uu galo cawlka ayuu ka hadli doonaa masaa-isha usuusheeda wixii cawlaya iyo tarikada qaabka loo qaybinayo wuxuu ihi raximah اllahu tacaala in kaanat ilwaraatu dhexlayaashu hadday yihiin casabaatin casabooyin hadday qusima almaalu xoolihii waa la qaybinayaa bisawiyati si isleeg baa loo qaybinayaa intamaxaduu haday badhax tirmeen dukuuran rag haday u badhax tirmeen aw amase inaaan dumar hadday u badhax tirmeen wain ijtamaca sinfaani labadii nooc haddii ay kulmaan qudira waa lagu qadari doonaa oo waa laga soo qaadi doonaa kullu dakarin min walba untayayni laba dhadig ah. wa cadadu ru'uusi almaqsuumi calayhim kuwii loo qaybinayay madaxyadooda madaxyada tiradooda ayaa aslulmasalati masalada asalkeeda ah mualif halkan wuxuu ku tilmaami doonaa tasiil almasala masalada usuusheedii iyo tasiilkeedii ayuu ku tilmaami doonaa tasiilku waxaa lagu tilmaamaa taxsiilu aqali cadadi yakruju minhu fardu اlmasأalaةi aw furuuduha bilaa kasr taxsiilu aqali cadad tirada ugu yar in lasoo saaro yakruju minhu tiradaas ou ka baxayo fardu اlmasalai masalada faradkeeda faradka waxaan oga jeednaa niskii iyo uludkii iyo rubucii furuuddii lixda ahaa aw furuuduhaa hadday una hal farad ahaynoo furuudka laba iyo wax ka badan yihiinna furuuddaas ay ka baxayaan bilaa kasr iyadoo wax jaja uusan jirin kaasa waxaa la yidhahdaa ta'siil tasixuna way noo imaan doonaa insha allahu tacaala haddaba ta'siilkaas saddex xaaladood ka bixi maayo warasada ayaa loo eegaya warasadaasi saddex kama baxsano inay casaba yihiin ah. ama inay yihiin casabo iyo asxaabu fard oo hal ah saaxibu fardin waaxid ama inay yihiin casabo iyo laba farad iyo wixii ka sii badan waayo haddaba hadday casabo khali yihiin waa ku ku bilaabay oo markaa casabada khaliga ah waa rag keliya maalan ama waa dumar keliya casabada ragga keliya waxay noqon karaan nin baa dhintay wuxuu ka tegey inama u dhalay oo dhexdaya oo wax saxbu farad uusan la jirin waaya oo wax dumar aysan la waa rag keliya ayuu ka tegey u dhalay madaxyadooda soo qaado madaxyadooda waxaad ka dhigtaa inta yihiin tiradooda asl اmasala saddex inan buu ka tegey waa saddex madax haddaba maslada saddexu ku saleen hal iyo hal iyo hal u kala sii waaya haddii ay shan yihiinna shan madax weeye maslada shan baad ku salaynaysa hadday toban yihiinna waa toban madax maslada toban baad ku salaynaysaa wahaakada nin baa dhintay wuxuu ka tegey shan nin oy walaalo yihiin ama toban nin oy walaalo yihiin madaxyadooda un tiri oo madaxyadooda ku salay hadday shan yihiinna masaladii asalkeed wuxuu noqonayaa an hadday toban yihiin toban hadday han iyo toban yihiin maslada han iyo toban wahaakada mid kasta hal baa kusoo hagaagay si isleeg baa loogu qayb ku leeyahy malifku qusima almaalu baynahum bisawiya waay waa casabadii hadday rag keliya yihiin hadday dumar yihiinna oo casabad dumar keliya ah ma jiraan way jiraan culimmadu waxay ku suureeyeen saddex dumar ah ayaa waxay isku lahaayeen addoon si isleeg bay u lahaayeen mid walba ulu bay lahayd dabeetna addoonkii ba isla xoreeyeen mid kasta sadkeedii bay addoon ka xoreysay addoonkaas walaa bay ku dhexlayaan soo ah. waa casabo haddii addoonkaas uu dhinto oo wax dhexlaya una jirin muctiqaadkaas mooyaane saddexdaa dumarka ah ee muctiqaadka ah ayaa dhaxalkii qaybsanayo saddex islaag bay qaybsanaya marka saddexdooda madax baa lagu salaynaya waa casabo waa xaalada keliya dumarka noqdaan casaba binafs oo halkaa xaalo waay casabadii waxay noqon karaan inay rag iyo dumar he iskugu jiraan ti hore rag keliya ahayd ama dumar keliya rag iyo dumar hadday iskugu jiraan ka war maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba hablood iyo laba inan buu ka tegey oo u dhalay marka ayada ah nin walba oo inamada ka mida ah waxaan ka soo qaadaynaa laba madax gabadh kastana hal madax marka waxaan leenahay labada inan waxay u dhigmaan afar madax labada habloodna laba madax afar iyo laba isku dar waa lix masaladii lix baa lagu salaynaya marka masaladii hee lix baan ku salaynaynaa oo inan kasta wuxuu qaadanayaa labo lidakari mitl xaddi luntayayn inan kastana waxay qaadanaysaa hal way cadda nin baa dhintay wuxuu ka tegey saddex hablood iyo afar inan maxaan ku salaynaynaa masaladii waxaa lena madaxyadu horta waa imise afarta inan mid kasta laba ugu dhufo afar laba lagu dhufto waa sideed sideed madax halkaa ku haysataa hablihiina waxaa nidhi imisa saddex ayuu waa min hal madax marka saddexda waxaad ku dartaa sideedii imise noqdeen ko iyo toban ko iyo toban masaladii ku salaynaysaa marka wahaa kada calى hada faqis waa kanuu mualifku leeyahay wacadad ru'uusi اlmaqsuumi calayhim aslu اmasala marka ayada ah hadday casaba u yihiin wax wax dhexlaya ama casaba rag keliya ha ahaadaan ama dumar keliya ha ahaadaan ama labadii sinfayn rag iyo dumar ha kulmaane oo raggii waxaa laga soo qaadayaa nin kasta waxa laga soo qaadaya laba dhadigoo kale laga soo qaadaya marka madaxooda maad ku salaynaysaa oo cadadka madaxooda uu noqdo maa aslu masle ka dhigaysa kaasi haddaba waa noocii koobaad ama xaaladdii koobaad weeye xaaladda labaad in ay warasadii yihiin casabo hal hal saaxibu fardin uu la jiro hal saaxibu fardi ayaa la jira waayahay marka masaladii waxay noqonaysaa min makhraji daalika hee alard faradkaas halka uu ka baxayo mahrajkiisa ayaa lagu salaynaya maala calaa sabiil miaal nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii iyo shan nin oy walaala yihiin hooyadu waa saaxibu fard soo maa shanta nin ay walaala yihiin waa casaba soo maa hooyada faradkeedu muxuu noqonayaa marka sudus saaxibu farad kale ma jiro wax kale waa casaba waaya suduskaas mahrajkiisa waa maxay waa li soo maa li baad ku salaynaysa hooyadii hal si hantii kalena hantigiina baa dhexlaya hantii nin ay walalahayan وعalى hada is haddii hal arad hal saaxibu ardo la jiro casabo saaxibu fardiga makrajka faradkiisu halku ka baxo un baad masalada ku salaynaysa hadduu ulu yahay aلaa hadduu rubcu yahay arbaca hadduu sudus yahay i wahaa kada sida noo iman doonta insha الlahu taعalى waayahay tafaasiirta kalena insha allahu tacaala qaybta dambe ee cashirka ayaan ku qaadan doonaa wuxuu yihi mualifku in kaanat ilwaraatu dhaxlayaashu hadday yihiin casabaatin casabooyin hadday yihiin qusima almaalu xoolihii waa la qaybinayaa bisawiyati in kaanat ilwaratu dhexlayaashu hadday yihiin casabaatin casaba un hadday yihiin casabo ah, wax saaxifrad uusan jirin qusima almaalu xoolihii baa loo qaybinayaa bisawiyati si isleeg baa loogu qaybinaya intama xaduu hadday u barax tirmeen dukuuran rag aw mase inaaan dumar wain ijtamaca sinfaani labadii sinfi hadday kulmaan waa dukuurtii inaafkii ee qudira kullu dakarin lab walba waxaa lagu qadarayaa unhayayni laba dhadig ah. wa cadadu ru'uusi اlmaqsuumi calayhim kuwa loo qaybinayo madaxyadooda madaxyada tiradooda ayaa aslulmaslati maslada asalkeeda ah aslulmaslati waa mubtada muahar ah cadad ruus maqsuumin waa khabar muqadama sidaa darteed waxaad dhigi kartaa wa aslulmaslati maslada asalkeeda waxaa weeye cadadu ru'uusi lmaqsuumi calayhim kuwii loo qaybinayay madaxyadooda tiradooda wain kaana haddii uu ku jiro fiihim ay ay macahum huna bimacnaa maca weya wain kaana fiihim ay macahum casabada macooda hadduu yahay fardin mid farad u saaxiib ah haddii uu ku jiro ama uu la jiro amamase duu dawaa fardayni labo u saaxiiba ah, laba farad labadaa faradoo mutamaailiini isku mid ah falmas'alatu mas'aladu min makhraji daalika alkasri cacabkaa halka uu ka baxayo ayuunbaa masalada asalkeedu noqonaya falmas'alatu ay faaslu masalati masalada asalkeedu yakuunu wuxuu ahaanayaa min makhraji daalika alkasri jajarkaa saaxiibu faradka uu qaadanayo halka uu ka baxayo famakhraju nisbi niska makhrajkiisu inaani laba weeye waulu uludka mahrajkiisu alaaatun saddex weeye warubu rubcu mahrajkeedu halku ka baxo arbacatun afar weeye wasudus suduska mahrajkiisu sitatu lix weeye waumunu umunka mahrajkiisu halku ka baxo amaaniyatun sideed weeye wain kaana haddii ay jiraan fardaani laba farad mukhtalifa almahraj mahrajkoodu uu kala duwan yahay fain tadaakhala hadday isdhex galaan makhrajaahumaa labadooda mahraj hadday isdhex faaslu maslati maslada asalkeedu waxaa weeye akaruhumaa labadoodaas midkoodii kolba badan wadalika miaal ka sudusi sida sudus weeye wauluan iyo ulu fain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan labadii farad duriba waa lagu dhufanayaa wafqu axadihimaa midkood waafaqiisa ayaa waxaa lagu dhufanayaa fi laakhari kii kale waalxaasilu waxa soo baxana aslulmasalati masalada asalkeeda weeye wadalika miaal ka sudusi sudus weeye waumunu umun weeye falaslu asalka sudus iyo umun masalada kastoy ku jiraan arbacatun wacishruuna waa afar iyo labaatan wain labadii farad hadday kala tagaan oyna iswaafaqin tadaakhul iyo tawaafuq toona uusan ka dhaxaynin duriba waa lagu dhufanayaa kullun mid walba oo labada waxaa weeye farad ka ah fii kulli mid kale oo dhammaystiran labadii tiro oo dhammaystiran ayaa laysku dhufanayaa waalxaasil waxa soo baxana alaslu ayaa asalkii noqonaya wadalika miaal ka uluin ulu weeye wa rubcun rubc weeye falaslu asalka ay ulu iyo rubc ku jiraan inaa cashar waa toban waaya mualifku wuxuu inoo tilmaamay halkan uu ku tilmaamay labadii qaybood ee kale ama labadii xaaladooda kale ay warasadu noqonayeen waa haddii saaxibu farad waaxid hal farad uu ku jiro warasadii casabadii waxaa wada jira saaxibu fardin waaxid iyo xaaladda saddexaad ee ahayd haddii warasadiu la jiro saaxibu fardayn laba farad wax u saaxiiba ama ka badan laba farad baa ku jira ama ka badan baa ku jira waaya haddii haddaba saaxibu fardin waaxid uu ku jiro waraadii waa kii soo tilmaanayoo min makhraji daalika alkasr yacni faradkaas halka uu ka baxo ilan waa jacab soo faradku waa jacab sidiisaba hadda uludka iyo rubuca iyo suduska iyo umunka iyo ulutaynka waxaasoo dhan waa hee waa jacab uludku waa hal hoos dhigay saddex nisku waa hal lahoos dhigay labo rubcu waa hal lahoos dhigay afar calaa hada faqis dhammaan furuuddu waxa weeye waa cacab marka cacabka asaga ah makhrajka uu ka baxo tirada u yar ee cacabkaasi uu ka baxo asagoo saxiix ah bilaa kasrin cacab la-aan kaasaa wuxuu noqonayaa asalka masalada maala calaa sabiil miaal nin baa dhintay wuxuu ka tegey inan hal inan u dhalay iyo laba nino hee walaalayihiin inantu waxay qaadanaysaa nin soo ma ah labada ninay walaalaha yihiinna waa casabo haddaba saaxibu faradka aan ku sale makhrajka masaladiisa halka ka baxdo oo nisku hayo ka baxa waxa u yara nisku ka baxa waa maxay waa labo laboon ku sale nisii bintadii oo hal ah halka kalena waxaad dhex dhigtaa labadii inay walaalaha ay ahaayeen wahaakada haddii laba farad ay ku jiraan waraadii saaxibu fardayn afar xaaladood mid weeye mutamaahilayn iyo mutadaakhilayn iyo mutawaafiqayn iyo mutabaayineyn haddaan si kale u dhigno afartii nisab ayaa loo egayaa tamaaul tadaakhul tawaafuq iyo he tabaayun afartaasaa loo egaya afartaa waa muhiim afartaa nisab in la ogaado waxaa ku dhisan ta'siilka iyo tasxiixa iyo masaa'il badan oo ka mid yihiin masaa'isha munaasakhaadka ku dhisan marka afartaa inaan yar tacriifiyo ayaan jeclaho wax yar dul istaago annisab alarbaca mumaaalo mudaakhalo mubaayano iyo muwaafaqo mumaahaladu waxaa weeye laba cadad oo isla u fiirso mualifku noo tariifin doona dib u ka tariifin doonaa laakiin waa laba cadad tasaawi cadadayni fi lmiqdaar laba cadad oo isku mid ah wey waaya maalan laba iyo labo saddex iyo saddex lix iyo lix waka ulu iyo uluayn mumaasaladu waa taas waa laba cadad oo isla eg mudaahaladuna weeye laba cadad oo mid ka badan ka yar uu u qaybsamayo waa laba cadad oo ishosgelaya tusaale ahaan saddex iyo lix oo kale lix hadda u qaybsamaysaa saddex soo maaha lix saddex u qaybsamaysa haddaba mudaahala ka dhexaysa saddexda waxay dhex gashay maxay waxaa mudaahala lagu magacaabay lixdii bay dhex gashay waaya tusaale kale afar iyo labo afar iyo labo mudaahala ka dhexaysa labadii waxay hoosgelaysaa he afartii bay hoosgelaysaa marka mudaakhadadiina waa taas wabaayaduna waa maxay waa laba cadad oo aan isu qaybsamaynin cadad kalena uusan qaybinayn waa laba cadad aan isu qaybsamaynin cadad kalena he uusan qaybinayn maxaa yeel wax ka dhexeeya labada cadad ma jiro mubaayana wax lagu magacaabo way kala tageen waa kala tegid laba cadad oo wax ka dhexeeya uusan jirin tusaale ahaan laba iyo saddex laba iyo saddex wax ka dhexeeya ma jira ayagana iskuma qaybsamaan cadad kale oo qaybiya labadoodana ma jiro an iyo toddobo waa laba cadad oo aan isu qaybsamaynin isla markaa cadad kale usan qaybinayn waxaa la yidhahdaa laba cadad oo isku xiga laba tiro oo kasta oo isku xiga mubaayana ka dhexaysa markii laga reeba hal iyo labo laba iyo saddex mubaayana ka dhexaysa saddex iyo afar mubaayana ka dhexaysa afar iyo shan shan iyo lix lix iyo toddobo kor u soco weligaaba muwaafaqaduna waa maxay muwaafaqaduna waxaa weeye laba cadad inay hee ayagu iskuma qaybsamayaan laakiin cadad kalea qaybin kara cadad kale ayaa he qaybin cadad saddexaad baa qaybin kara oo aan waaxid ahayn sida maalan oo kale afar iyo lix afar iyo lix hadda iskuma qaybsamayaan soo ma laakiin cadad kale oo saddexaad baa qaybin kara oo ah inain inain baa qaybin kara afar haddii laba loo qaybiyo waa labo lix haddii laba loo qaybiyo waa saddex sidoo kale sideed iyo he iyo labaatan sideed iyo labaatan maaa qaybiye waxaa qaybisa aar baa qaybisa afar baa qaybisa wahaakada haddaba nisabtaas labada cadad hadday isku mid yihiin labada cadad u fiirso hadday isku mid yihiin mid baan qaadanaynaa maalan ulu iyo ulu baa ku jira maalan soo ma mid baan qaadanaynaa ama ulu iyo uluain ulu iyo uluain waa isku mid makrajkooda waa isku mid haddii ay ka dhaxayso maxay mudaahalada midka weyn baan qaadanayna maala ulu iyo sudus midkooda weyn had iyo jeer markaan lena ulu iyo sudus tirada hoose eeg ulu waxaa hoos yaalla soo maaha saddex baa hooseysa sudusna lix baa hooseysa soo maaha haddaba lix iyo saddexna way is hoosgelayaan mudaakhala ka dhaxaysa maqaamaadka eeg maqaamka waa cadinka hoose tirada hoose kaanu eeg waaya ulu iyo sudus maxaa ka dhexeeya mudaakhalo soo maa midkoodee badan suduska badan suduska qaada haddaba labada cadad haddii tabaayun uu ka dhexeeyana hadduu tabaayun ku dhexeeyo waa isku dhufanaysaa dabeetana wixii kuu soo baxaya aslu masle noqonaya waaya maalan saddex ulu iyo rubuc ul iyo rubc waxaa ka dhexeeya tabayun alaaiya arbaca tabayun baa ka dhexeeya haddaba isku dhufo saddex afar lagu dhufto waa imise waa labiyo labiyo toban baa aslu masala ka dhigaysa tawaafuq labada cadad haddii uu tawaafuq ka dhaxeeyo wafqigoodaad qaadanaysa wafqi waa maxay waa halkaa qayb wafqi waxaa weeye labada cadad haddii uh, midkood loo qaybiyo tirada qaybisa labadooda haddii loo qaybiyo xaasilka soo baxa ayaa wafka la yidhaahdaa tusaale ahaan lix iyo siddeed maxaa qaybiya laba qaybi soo maa lix haddii laba loo qaybiyo maxaa soo baxaya saddex saddexdaasaa wafkiga noqonaysa ama siddeed u qaybi labo waa afar soo maa afartaasaa wafkiga noqonaysa wafkigu haddaba waa xaasilka labada cadad markii loo qaybiyo tirada saddexaad ee qaybinaysa cadadka saddexaad ee qaybinaya xaasilka soo baxayaa la yidhahdaa wafki waa halka iska waafaqaya haddaba wafqiga midkood oo kii kale lagu dhuftay ayaa wuxuu noqonaya aslumala masalada waxaa ku jira sudus iyo hee umun baa ku jira maala sudus iyo umun baa ku jira midkood wafqigiisa qaab kii kale ku dhufo midkood isku laabkiisa kii kale ku dhufo lix isku laab haddaad isku laabto waa maxay ama labo qaybiso cadadkii qaybinaya waa saddex soo maa saddex ku dhufo sideed waa afar labaatan ama cagsi sideed isku laab ama laba u qaybi waa afar soo maa afarti ku dhufa lix waa afar labatan natiijada waa isku mid waaya intaa markaan ogaan intaasi waa muqadimo cashirkeenna aan usoo dhaadhacna marka mualif muxuu ku yidhi haddii warasaydii ku jiro dawaa fardayn laba qof oo saaxiibo farday farad wax ku dhexlaya afar mid weeye waxaan u eegaynaa nisabtii afarta ah tamaaulkii iyo taakulkii iyo tawaafuqii iyo tabaayunkii haddii uu tamaaul ka dhexeeya labadaa cadad labadaas arad hadduu tamaaul ka dhexeeyo waxaan qaadanaynaa maxay midkood baan qaadanayna oon asl masle ka dhigayna tusaale ahaan nin baa dhintay wuxuu ka dhintay hooyadii iyo akhli um walaalkii xag hooyo iyo akhli ab walaala isku aabba yihiin waataanti soo ma hooyadu maxay qaadanaysaa sudus maxay walaaladii baa tacaduday soo ma ali omkana muu aadanaya waa keligii sudus buu asna aadanaya akli abkana waa casabo waayo meesha laba sudus baa inoo yaalla soomaa maxaa ka dhexey labada sudus tamaatun midun qaado sitadaa un qaado waxaad ka dhigtaa had iyo jeer waxaad qaadanaysaa tirada hoose ee lixda ah taasaad waxaad ka dhigaysaa aslmasala saasaad masalada ku qaybinaysaa waxaa kaloo noqon kartaa tamaatulka wuxuu noqon karaa taasi aradki iyo mrajki wa iswaeen aradki wa iswaeen waa sudus iyo sudus mrajkina wa iswaafaqeen mid kasta waa li waa soo ma li buu ka baxaya waxaa laga yaabaa in faradku kala duwan yahay laakiin mrajkooda mid yahay waa sida ulu iyo he iyo uluain ulu iyo uluain tusaale ahaan nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhood ay walaala yihiin shaqiiqatayn iyo okhtayn lium iyo cam buu ka tegey shaqiiqataynku maxay qaadanayaan uluain soo maaha waaya okhtaynla umkana laba gabdhood ee iskooyaha yihiinna ulu bay qaadanayaan adeerkuna waa casaba uluynkii iyo ulukii isku eg maqaamkooda waa isku mid soo maaha inain calaa alaa waaxid calaa alaa soo isku mid maaha labadaba waa alaa iyo alaa tamaaul baa ka dhexeeya haddaba alaaun maslada ku dhis alaaun ku dhis wahaa kada hadda maanta kama hadlayna qaybintii kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa un maxay ta'siilkii asl masale saan usoo saar lahayn marka hadlayno taasi waa haddii tamaatul ka dhexeeyo haddii labada farad ay mukhtalifay ilmakhraj makhrajkooda hadduu kala duwan yahay ka war halka ka baxayaan ayaa kala duwan taana waa saddexdii nisab ee noo hadhan waa tadaakhulkii iyo tawaafuqii iyo tabaayunkii hadduu tadaakhul ka dhaxeeyo aslu masale wuxuu noqonaya labada cadad midkoodii badan waa laba cadadoo isku qaybsamaya soo maha bilaa kasrin isku qaybsamaya jajab la'aan sanatan oo kale sudus iyo ulu dee sudus iyo ulu mid kasta maqaamkiisa waana lix iyo hee lix iyo saddex dee lix way uqaybsantaa saddex bilaa kasrin nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii iyo walaalkii xag hooyo iyo cam adeerku ka tegey hooyadu maxay dhexlaysaa walaala tacadudo ma joogaana ulu c walaalkiisa xag hooyana sudus waayahay adeerkiina waa casabo meesha waxaa noo yaala saaxibu fardayn mukhtalifay almakhraj oo tadaakhul ka dhexeeyo waa maxay waa ulu iyohe sudus uludku iyo sudusku way soo isgelayaan midkooda weyn suduskaa weyn oo lixdii qaadoo lixda iyo saddex lix baa weyn lix qaad oo masaladii ku sale uludkuna uu ka baxaya lixdaas suduskiina uu ka baxaya waaya haddii uu tawaafuq ka dhaxeeyo labadii cadad oo tiro kale ay qaybinayso tiro kalea qaybinaysa waa sida sudus iyo umun nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii iyo xaaskiisa iyo inanu dhalay inanku asagoo waa casabo zawjadu maxay dhexlaysaa umun farac waalidkaa jooge hooyaduna sudus haddaba suduskan iyo umunkan maxaa ka dhexeeya tawaafuq cadad kale tiro kale qaybisa waa maxay tirada kale qaybisa waa labo labadaa cadad midkaad doonto labada intaad u qaybiso wixii ka soo baxa ku dhufo tiradii kale ama waxaad dada isku laabkiisa kii kale ku dhufo hadda lixda isku laabkeeda waa markaan isku laabno waa saddex soo ma saddexda waxaad ku dhufataa sideeddii waa afar labaatan ama sideeddii isku laabo waa afar afartii waxaad ku dhufataa lixdii waa afar labaatan afar labaatan baa aslumala noqonaysa afari labaatan ayaa aslulmas'ala hee noqonaysaa sudus iyo umun ay ku jiraan waxaa weeye ama ulu iyo hee umun ay ku jiraan waxay noqonaysaa afari labaatan haddii labada cadad wax ka dhexeeya uusan jirin laa tamaul walaa tadaakhul isma hosgelayaan tawaafuq kama dhexeeyo cadad qaybiye ma jiro waa laba cadadoo kala tagsan oo wax ka dhexeeya usan jirin waxa qaybin karaa waxaa wey waa hal un halna cadad looma ictibaariyo marka ayada ah labadii cadad isku dhufo wixii kuu soo baxaya asal misle noqonaya waa ulu iyo rubuc tusaale ahaan nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii iyo xaaskiisa iyo adeerkiiba ka tegey hooyadu maxay dhexlaysaa marka ulu bay dhalaysaa xaaskiisuna maxay dhalaysaa rubuc soo ma adeerkuna waa waa casabo ulu iyo waxaa noo yaaliya rubuc ulu iyo rubucna alaaiya arbaca waxa ka dhexeeya tabayun isku dhuf haddaba saddex afar lagu dhuftay waa labiy todoby toban maslada ku saray marka wahaa kada khulaasada maalifka intuu noo sheegayay waa hee intaa weey wuxuu idhi wain kaana haddii uu ku jiro fiihim waraaadii daadoonta sidaa dheh ama waxaa dadaa wain kaana haddii uu la jiro fiihim casabadii ay macahum maca alcasabati casabadii hadduu la jiro duu fardin saaxibu fardin hadduu la jiro aw amase dawaa fardayni laba farad kuwa u saaxiiba uu la jiro labadaa faradoo mutamaairiin isku mid ah اmlة asalkeedu min makraji dalika اlkasri cajarkaa faradka ku jira halka uu ka baxayo ee u yar ayaa noqonaysa masaladii asalkeeda famraj nis niska mahrajkiisu inaan laba wey ulka mahrajkiisu aaa saddex weeye wاruبcu mahrajkiisu arbacatan afar weeye wasudu suduska mahrajkiisu sidatun lix weeye umunka mahrajkiisu amaaniyatu sideed weeye halkan mualif wuxuu noogu tilmaamayaa waxa weeye furuuddii lixda ahaa usuushay ka baxaa waa an uruuddu sooma ahayn li lixdaa an makraj bay kusoo ururayaan mid baa laba isdhex gelaysa uluteenkii iyo ulukii ba isdhexgelayaan intii kale mid kasta makraj gooni u leeyahay niska waxa u yar ka bax waa maxay waa labo ilan waa hal waaxid calaa inayn soo maha mid kasta waxad u eegaysaa un tirada hoose baad eegaysaa nisku haddaba wuxuu ka baxaa labo ulukuna wuxuu ka baxayaa alaa uluynkana wuxuu ka baxayaa alaa halkaa saddexaad haystaa soo ma rubuc wuxuu ka baxayaa arbaca wax u yaru ka baxo waa arbaca waxa weeye suduskuna wuxuu ka baxayaa sita wahaakada shantaa asal ayaan haysanaa oo ah usuululmas'ala waa usuushii masaa'isha laba kilo mualif kadib nooga soo biirin doonaa oo ah ina cashar iyo labayo toban iyo afar labaatan waay wuxuu yihi wain kaana haddii uu jiro hadduu ku jiro masaladii fardaani laba farad mukhtalifaa almaraj makrajkoodu kala duwan yahay fain tadaakhala makrajahumaa labadooda makraj hadday ishoos galaan faaslu masalati masalada asalkeeda waxa weeye agaruhumaa labadaa waxa weeye makraj labadaa farad kolba midkoodii badan labadaa makraj midkoodii kolba badan wey waaya wadalika miaal ka sudus sudus weeye wa ulu iyo ulu ulu iyo sudus way soo sgelayaan waxaa badan suduska badan lixdaa badan haddaba lixdii ku sale wain tawaafaqaa haddii labadii farad ee masalada ku jiray ay iswaafaqaan bijuزin min اأجزاء cadad kale hadduu qaybiyo cadadka isku waafaqaan inuu u qaybiyo duriba waxaa lagu dhufan doonaa wafqu axadihimaa midkood waafaqiisa ayaa fi akhar kii kale lagu dhufanaya walxaasil wixii soo baxa isku dhufashada wixii ka soo baxana aslu maslata maslada asalkeedii weeye wadalika miaal ka sudus sudus weeye wa umunu umun weeye sudus iyo umun waxaa ka dhexeeya tawaafuq haddaba waxa weeyaan midkood wafqigiisa isku laabkiisa ad kii kale ku dhufanaysaa fal aslu haddaba asalka mas'ale kasta oo sudus iyo umun ay ku jiraan arbacatun wacishruuna waxa weeye afar iyo labaatan waayahay wain tabaayanaa labadii farad hadday kala tagaan xagga mahrajka duriba kullun mid walba waxaa lagu dhufanaya fii kullin mid kale oo dhammaystiran kullun mid walba oo dhammaystiran waxa lagu dhufanaya fii kullin kii kale oo dhammaystiran labadooda labada yacni makhraj oo dhammaystiran ayaa la isku garaacaya walxaasil wixii ka soo baxa isku dhufashadaas ayaa alaslu u asal u noqonaya masaladii wadaalika miaalka uluun ulu wey warubucu rubuc wey ulu iyo rubuc tabaayun baa ka dhexaysa darteed waa la isku dhufanaya saddexdii afartii falaslu asal kasta asalka mas'ale kasta oy ku kulmaan ulu iyo rubuc inaa cashar waa labiyo toban waayahay falusuulu haddaba usuushii sabcatun toddoba weeye inaani laba weeye waalaatun saddex weeye wa arbacatun afar weeye wa sittatun lix weeye wa amaaniyatun siddeed weeye wainaa cashar waa labiyo toban wa arbacatun wacishruuna iyo afar labaatan waaya haddaba usuusha masaa'isha waxay u qaybsamaan usuul laisku waafaqsan yahay iyo usuul hee laisku khilaafsan yahay usuusha laisku waafaqsan yahay waa toddobo shantii aan soo sheegaynay ee ay ka baxayeen maxay furuudda ay ka baxayeen markay keli keli yihiin waa labadii saddexdii afartii lixdii iyo siddeeddii shantaa iyo waxa weeye laba aan hadda ku biirinayno ah labiyo toban iyo afar iyo labaatan waa toddobbadaas toddobada weyn waa yahay haddaba labadan dambe waxay ku soo biireen u fiirso labadan dambe waxay ku yimaadeen xaaladda tabaayunka iyo xaaladda tawaafuqa markay yani furuud murakab ay jiraan maslada markay furuud kala duwan ku jiraan ayaa waxaa imaanaya labayo toban iyo afar iy labaatan laakiin hal farad hadduu ku jiro bas ah maslada casabiya hal farad weyaan maalan waxaa weeyaan intii kale soo tilmaami labadii iyo saddexdii iyo afartii iyo waxaa weeye lixdii iyo hee sideeddii kab ka bixi maayo waaya haddaba toddobadaas ayaa usuululmasa'il waa intan isku waafaqsan yahay waxaa jira laba asal oo la isku khilaafsan yahay oo culamada qaarna ay ka dhigeen asal oo mas-uushay ku dareen qaarna ay dhaheen asal ma ahe waa masax waa meel masaladu ka asaxdo waa siddeed iyo toban iyo hee labadaas culimada qaarna usushay ku dareen oo waxay kaga dhigeen sideed iyo sagaal an soo maa qaarna waxay dhaheen usuusha ka mid maahee masaaisha jadka unbay ku yimaadaan labadaase waxaa weeye waa masax waa waxay masaladu ka asaxdo ee mara qaarkood loo baahanaya maaha usuul madax bannaan kaa dambaana xoog badan waaya wuxuu ku yidhi wladii yacuulu minha falusuulu usuushii sabcatun toddoba weeye inaani laba weye waalaatun saddex weye arbacatun afar weye wasittatun lix weye waamaanatun sideed weeye wanaa cashara labiya toba weye arbacatun cishrin afar labaatan weye waladii yacuulu minhaa waladii kii yacuulu cawlaya oo minhaa ka mid ah usuushaa aan soo tilmaannay ee toddobada ah asittatu horta waxaa usoo qadarta halkaa الستة لحdii weeye وتcuun way u cawشhaa لحdaasi إiلىa سaبcaة تoddoبay u cawشhaa ka زوجi زوج weeye وأkhtayni iyo laba أkhto laba walaal وإiلى ثaمaaنiيaة وتcuun siتaة لحdii way u cawشhaa sidoo kale ilى ثamaaنiيaة سدeed bay u cawشhaa ka hum kuwii aan soo sheegnay o ah زawجkii iyo أktaynkii wa umin iyo hooyo وإiلى تiسcaة وتcuun way u cawشhaa sitadii لحdii ilaa tiscatin sagaal bay u cawshaa ka hum intii aan soo sheegnay oo ahaa waxa weeye zawjkii iyo ukhtaynkii umkii oo lagu daray wa akhin liummi iyo walaal xag hooyo wa ilaa casharatin toban bay u cawshaa ka hum intaan soo sheegnay wa aakharu lium iyo akh kale oo xag hooyo ay meydka walaala yihiin wاlإثنaa caشhar labiyo tobankuna way cawlaan ilaa alaaa cashar toban bay u cawlaan wadaalika miaalka zawjatin sida xaas weeye zawjo weeye ummin iyo ukhtayn laba maydka ay walaaleyihiin wa ilaa amsata cashara toban bay u cawshaa labiyo tobankii ka hum intaan soo tilmaanay weye intaan soo tilmaanay waa maxay waa iyo umkii iyo ukhtaynkii wa akhin lium iyadoo lagu darayo akh lium wa sabcata cashara toban bay u cawshaa labiyo tobankii ka hum intaan soo sheegnay weeye ee u dambaysay wa aakharu lium iyo walaal kale oo kii hore lagu daray oo xag hooye ay meydka walaala yihiin والأربعة والعشرون أفر لباتن كنا تعول وحي وعوشة إلى سبعة وعشرين تضبي لباتن وذلك مثال كبنتين لبها بلو دميت كون رأي وأبوين لبدي سي والد هو يدي أبيه وزوجتني حاسكي سوي مؤلف بركسو لماضي تأصيلكي أيها الكوحكوت المامية عولك عولك وامحي cawlku waxaa weeye ziyaadaة fii sihaami اlmasأala wa naqص fii ansibaة اlwarda waa ziyaado iyo koror ku imaanaya mas'alada sihaamteedii baa kornaya oo badanaya isla markaana waxaa isdhimaya nasiibkii ama dheeftii kusoo hagaagaysay dhaxlo kasta siaan ogaan doona insha allahu tacaala taani waxay imaanaysaa markii asxaab اlfuruud izdiحaam u dhaco asxaab اlfuruud baa badanaya waxay istiqraaqayaan oo maansanayaan dhaxalkii masalada asalkeedii bay maansaynayaan markay maansaynayaan way ka badanayan ayagaa ka badanaya markay ka bataan ayaa waxaa imaanaya markaa cawn qof la ridi kale ma jiro waxa weeye masaladii umbaa sahaantii umbaa la badinaya qof kastana intii uu qaatay suduskii ama ulukii ama rubucii ama niskii wuxuu ku soo agaagay ayaa naqsi baa ku imaanaya waaya haddaba cawlka usuushii masaa-ishan soo tilmaanay ee toddobada ahaa muxuu galaa muxuusan gelin wuxuu galaa un saddex ka mid ah oo saddexdu gale waa maxay waa lixda labiyo tobanka iyo afar iyo labaatanka saddexdaasuu galaa afarta kalena ma galo labada ma galo saddexda ma galo afarta ma galo sideedana ma galo intaa midna ma galo maaan sooma laba cawlay soo maqlays asal laba ahoo cawlayama maqnaysa ama alaae cawlaysa ama arbaca cawlaysa ama sideed cawlaysa ma arkaysa laakiin waxa cawlo waa lix labiyo toban iyo afar iy labaatan lixdu waxay cawshaa afar jeer mar waxay u cawshaa toddobo marna sideed marna sagaal marna toban labiyo tobankuna waxay cawlaan saddex jeer saddex iyo toban شan iyo toban iyo toddobiyo toban afar i labaatankan wuxuu cawlaa hal mar oo keliya oo toddobiyo labaatan uu cawlay waaya haddaba kuwaas arba inaan ka shaqayna allah idin barakeeyo waaya lixdu waxaan idhi mualifkiisoo noo tilmaamay noo tilmaamay waxay u cawshaa mar toddobo marna siddeed marna sagaal marna toban marka ay lixdu sideed u cawlayso mualifka noo tusaareeyey wuxuu ku yidhi ka zawjin hee wa ukhtayni kuwa maad ishii yerin doonta halkaasa kaga shaqayn doonaa saan waktigan uga faa'idaysano lixdu way cawshaa oo waxay u cawshaa ilaa sabca haye sida zawj ukhtayn waaya zawjku muxuu qaadanayaa masalada nis qaadanaya farac waalka ma jiro ukhtaynkuna ulutayn bay qaadanayaan marka nis iyo ulu saddex iyo laba maxaa ka dhexeeya tabaayun isku garaca lix lix ku salee masaladii maxaa u nis ah saddex zawjkiisii maxaa u ulutayn ah afar ukhtaynkiisii saddex iyo afar isku dar toddoba ka toddoba iyo cabsh ta ku xirtay noo fudaysha zawj ukhtayn iyo um waaya zawjku muxuu qaadanayaa waa sida tii hore o kale nis ukhtaynkuna uluayn um, umna hooyana sudus maxaa ka dhaxeeya saddex iyo labo horta lix iyo saddex maxaa ka dhexeeya tadaakul waayo lix qaaba lix iyo labana ayuuna tadaakul waaya lix haddaba ku salee masalada maxaa u nis ah saddex zawjka c ukhtaynkana ulutayn bay leeyihiina afar c hooyaduna sudus bay leedahay hal c isku dar hal afar waa shan shan lagu daray saddex walaa sideed ta ku xigta shaka zawj ukhtayn um. um iyo akhlium akhlium waaya intan waa sidii wax isbedelay ma jiro zawjku muxuu qaadanayaa nis khtayn lumna khtaynna uluayn umna sudus akhli umna sudus waayo masalada waxaad ku salinaysaa lix saddex zawjkii baa qaadanaya ukhtaynkana afar hooyada hal akhli umka hal isku dar hal hal hal hal iyo hal iyo afar isku waa lix lix ku saddex waa sagaal sagaal doocawsha ta ku xigta zawj zawj ukhtayn um akhli um oo laba ah akhawaan lium waayahay waayahay inta waa garanaynaa kan unbaa soo kordha wuxuu noqonayaa he ulu ulu ulu waayahay waxaan ku salaynaynaa maxay lixdii zawjku muxuu qaadanayaa saddex wakhtay laumkana arbaca hooyadana hal kanna labo akhaween umka waxay qaadaan maadaama laba yihiin ulubkay qaadanayaan uludka lixna waa labo laba hal ku dar saddex afar ku dar toddobo saddex ku dar toban toban bay uca usha intaasa kaga dhammaanay sitadii halkaa inoogu xigto soo raacay itnaa cashar waaya itnaa cashar tan waa lixdii waay sitadii cawlu sita halkana inaa cashar hayee soo dahdaa zawja أم أختين أختين الشقيقتين اسكالها واي زوجته محين قادنيسا ما دام فرع والد مسجرين ربع هو يدنا ما دام والد تعددين جوغان سدس لبدا هبلودنا uluayn waaya maxaa ka dhexeeya eg labadan waxaa ka dhexeeya tadaakhul labadan waxaa ka dhexeeya adoo itnaacaslo kaa waaya rubuc waa maxay waa saddex suduskuna haddaba waxaan siinaynaa zawjadii rubcaas talaatadaas suduska itnaa casr waa labo waxaan siinaynaa hooyadii wakhtiyay shaqatayna ulaayn bay leeyihiinna waa maxay waa sideed isku dar sideed iyo labo toban ku dar saddex saddex iyo toban haddaba waxay u cawshay maxay caalat ilaa alaaaa cashar caalat ilaa alaaaa cashar waaya inta ku xigta soo yeedhisha zawja um, um. shaqiiqataan akhli um waaya waaya zawjadu maxay qaadanaysaa rubuc hooyadu sudus waa tii hore oo kala wadeen ukhti shaqiiqadana waxay qaadanaysaa ma ukhtayn baa mise waa de ukhtayn waaya uluayn kana waa sudus waay masaladu maxay ka dhismaysaa ina cashar zawjadu waxay qaadanaysaa rubuc oo ah saddex hooyadu waxay qaadanaysaa sudus oo ah suduska labiyo toban waa labo ukhtay shaqiiqataynka waxay qaadanaysaa ulutayn oo ah siddeed akhli unka sudus buu qaadanaya oo ah labo isku dar labo siddeed lagu daray waa toban lagu daray labo labiyo toban lagu daray saddex waa shan toban haddaba shan toban bay u cawsha ta ku xigta zawja haye um اختار ukhtaani شقيقتان shaqiiqataan أخوين لهم akhaweyn ukmaya akhaweyn um waaya waaya zawjadu inta hore waa isku mid soo maa kana waa inagu soo kordhay oo ah maadaama marka hore hal ah waa hal ahli um hadda waa akhaweyn laum hadda waxay qaadanayaan maxay ulu inta kale waa iskaga mid waaya maslada waxaan ku salaynaa labiyo toban zawjadu waxay qaadanaysaa rubuc oo ah alaa hooyadu waxay qaadanaysaa sudus ah labo ukhtay shaqiiqataynku uluayn oo ah sideed akhaweyn laumku waxay qaadanayaan ulu oo ah uludka labiyo toban waa imisa waa afar dhah afar wey isku dar haddaba afar iyo sideed waa labiyo toban soo maa laba ku dar afariyo toban saddex ku dar toddobiyo toban caalad ilaa sabcata cashar caalad ilaa sabcata cashar meesha ciidu u noqotay halkan iskaga qoro caalad ilaa sabcata cashar ta u dambaysa arbac cishriin waaya cawlu arbacushay masaladan afar labaatanka waa tii nagu soo dhaaftay ee matniga kitaab ku qoray la socda ah, waa mimberiya almasala almimberiya soo daasha bintayn ab om zawja halkan baan iskaga qoran waaya betaynka maxay qaadanayaa uluayn abku muxuu qaadanayaa aabbuhu sudus hooyaduna sudus zawjaduna farac waartaa jireed umun waaya markaan isku fiirinno waxaa ku jira masalada sudus iyo umun labada horta way soosgelayaan tadaahul baa ka dhexeeya labadana waxa ka dhexeeya tawaafuq saddexdii ku dhufo sideed ama afarta ku dhufa lix waa arbac cishriin waaya maxaa uluayn ah afar labaatan waa lix iyo toban waaya maxaa usudus ah afar aabbihiisii hooyadiina suduski waa aabbihi bay la mid tahay idna afar sii zawjadiina umunsi oo waxa weeye saddex umunka afar labaatan waa saddex isku dar saddex iyo afar waa toddobo ku dar afar koob iyo toban ku dar lix iyo toban toddobiyo labaatan caalad ilaa sabcan wacishriin jasaakum allah waaya wuxuu ku yihi wladii yacuulu minhaa waladii kii asalkii yacuulu cawlayo minhaa usuushaa toddobadeen soo tilmaanay ka mid a asitatu lixda weeye ilaa sabcatin tacuulu waxay u cawnaysaa lixdaas ilaa sabcatin toddobo wadaalika mitaalka zawji zawj weeye waa ukhtayni iyo labo ay meydka walaalo yihiin laakiin labadaas meydka walaalo yihiin waa ligayri um ama lishaqiiqatayn ha noqdaan ama liab ha noqdaan wailaa amaaniyatin sideed bay lixdii u cawshaa ka hum kuwii aan soo tilmaana aha zawjkii ukhtaynkii waa ummin iyo hooyo wailaa tiscatin sagaal bay lixdii u cawshaa ka hum intaan soo tilmaannay oo ah zawjkii ukhtaynkii um iyo hooyadii wa akhin lium waayahay wailaa casharatin toban bay u cawshaa ka hum intaan soo sheegnay iyo wa aakhara iyo mid kale walaal kale oo lium midkii walaal yani xag hooye walaalo ka yihiin macnaha wuxuu ku leeyahay akh liumkii hore mid kale ku biiri wa aakhir lium wuxuu ka wadaa kuwii hore waxaa ku jira akh lium soo maaha mid kale ku dar oo laba akhaweyn lium ha noqdaan saas uga jeedaa wالاثنaa caشhaر labiyo toban asalka labiyo toban ka ahna wuxuu u cawlaa ilaa aaaa cashar saddexiyo toban wadalika miaal ka zawjatin zawjo weeye wa ummin hooyo weeye wa ukhtayni iyo labo ay meydka walaala yihiin oo gabdha ah oo ama shaqiiqatayn ah ama liab ah wailaa amsata cashara han iyo toban bay u cawshaa labiyo tobankii wadalika miaal ka hum intii aan soo sheegnay wailaa sabcata cashar toddobiyo toban bay u cawshaa ee labiyo tobankii ka hum kuwii aan soo sheegnay weebeeye ee maslada u dambaysa aan ku soo sheegnay wa aakhara lium markii lagu daro mid kale oy meydka xag hooye ka walaala yihiin oo akhi liumkii mid kale ku dar والأربعة والعشhرون aفر لaبaaتankuna tacuul waxay u cawshay ilaa سبcaة وعشhريiن toddobiyo labaatan وadalika miثaalka bintayni laba hablood oy umeyd ku dhalay abaweyni iyo labadiisii waalid aabihii hooyadii wasawjatin iyo xaaskiisii weeye intaa markuu mualif ka soo dhammaaday wuxuu kuu sheegaya nisbadii ka dhexaysa labada cadad ee afartii nisab ayuu ku tilmaamayaa waidaa tamaala acadadaan labadii cadad hadday isku mid noqdaan fadaaka falamru waadixun arrinku uu cad yahay wain ikhtalafaa hadday kala duwanaadaanna wafaniya alakaru kan badani uu ku dhammaado bilaqali ki yaraa uu ku dhammaado sababtiisa maratayn laba jeer uu ku dhammaado faakar iyo wax ka badan famutadaakilaani cadadaani labadii tiro mutadaakhilana way soosgelayaan wadalika miaal ka alaain saddex weeye maca sittatin lix la jirta aw amase ticatin sagaal la jirta wain lam yufnihimaa labadii tiro hadduusan baabi'inin uusan dhammaynin ilaa cadadun aali tiro saddexaad oo waa laba cadad oo iswaafaqsan oo tawaafuq uu ka dhexeeyo bijuزi juزi cadad aali cadadkaa saddexaad gabalkiisa ama qaybtiisa ayay isku waafaqsan yihiin wadalika miaal ka arbacati sida afar weeye wa sittatin iyo lix weeye binisfi baynahumaa muwaafaqatun waxaa ka dhexaysa muwaafaqo isku waafaqsan yihin binisfi nis isku waafaqsan yihin wain lam yufriihna hadduusan dhammaynin labadii cadad ilaa waaxidun mid mooyaane tirada waaxidka ah mooyaane tabayanaa marka way kala tageenoo tabayan baa ka dhexeeya wadalika miaal ka saddexdii weeye wa arbacatin iyo walaa cagsa taa cagsigeeda ma jirto oo laba kasta oo mutawaafiqiina mutadaahilayn ma aha sabtii aan soo tilmaamaynay ee afarta ahaa tamaulkii tadaakhulkii tawaafuqii iyo tabaayunkii ayuu halkan malifka kuu tilmaamayaa wuxuu ku yidhi labada cadad labada tiro haddii ay isku mid yihiin sida alaa iyo alaa arbaca iyo arbaca waa alaa iyo alaa waa maxay waa mrajka ul iyo uluain maa ul iyo uluain mrajkooda waa alaa iyo alaa sooma tamaul baa ka dhexeeya marka ayadaa ah adaaka falamr waadixun arrinku iska cadiya bu ku leeya fadaaka ظaahirun waa mubtada khabarkiisii la xadfay fadaaka aahirun kaas uu iska cadiya bimacnaa waxaan leenahay waa laba cadadoo mutamaailayn ahoo midun qaado oo asl masle ka dhig labadooda mid qaado asl masle ka dhig waayahay haddii labada cadad ay kala duwan yihiin oo laba tiroo kala duwan yihiin isla markaa kooda badan waxaa baabi'inaya ka yar ka yar baa ka badan baabi'inaya ama haddaan si kale u dhigno waxaa weeye ka badan baa ka yar u qaybsamaya oo muxuu ugu baaba'aya maalif wuxuu wafaniya alakharu bilaqali maratayni fa akar haddii aan kii yaraa ku sii dayno badnaa laba jeer buu ku dhamaynaya ama saddex jeer iyo wix kasii badan marka waxaa la yidhaha tadaakhul baa ka dhexeeya labadii cadado waa mutadaakhiliin sida saddex iyo lix ama saddex iyo sagaal hadda saddex iyo lix tadaakhul baa ka dhexeeya si haddaan u eegno way isu qaybsamayaan oo haddaan lix u qaybina saddex waxaa wey way isu qaybsamayaan oo tirada weyneyd baa tirada yar ay u qaybsamaysa mutadaakhulku had iyo jeer waa laba tiro oo kala weyn oo tirada yar ay hoos gelaysa tirada weyneyd ama tirada weyneed loo qiyasay mise tirada yareed haddaan ku sharaxan si mu'alafku dhigana waxaa weeye tirada yarta ah haddaan tirada weyn ku sii dayno laba jeer ama iyo wax ka badan bay ku dhammaynaysaa saddex ka jar lix saddex baa so hadhay soo maha haddana saddex soo hadhay saddex ka jar eber way dhabaabacday soo maha culimadana waxay ku mitaalin jireen saddex libaax ama saddex waraabe waxaad ku sidaysaa lix neef oo adhi ah saddexdii saddexa la soo boodaan soma saddex neef baa so hadhay sooma haddana kusii daa midba mid ha soo qaato saasay ku dhammaaday marka waxa wey taana tadaakhul baa ka dhexeeya tadaakhul ayaa ka dhexeeya haddaba qaacida tadaakhulku waa maxay tirada weyn baan qaadanaynaa labada tira midka weyn ayaan asl masle ka dhigaynaa alaae iyo sita sitadaan asl masle ka dhigaynaa lixdii waayahay haddii labada cadad ayna isku qaybsamaynin ayagu laakiin cadad kalaa qaybanaya oo saddexaad marka tawaafuq baa ka dhexeeya tawaafuq baa ka dhexeeya sida afar iyo hee lix afar iyo lix ayuu iskuma qaybsamayaan laakiin tiro kalaa qaybin karta oo tirada qaybin karta waa maxay waa labo afar haddii laba loo qaybiyo waa labo lix haddii laba loo qaybiyana waa saddex marka tawaafuq baa ka dhexeeya tawaafuqaana waa maxay binisfi tawaafuq nisfi ah ayaa ka dhexeeya tawaafuqa nisfiga inaad fahanto waa muhiim culimadu waxay dhaheen tawaafuqa nisfiga waxaa loo jeedaa cadadkaa qaybinaya ee saddexaad ad iirso ayaa waxaan u nisbaynaynaa hal hal loo nisbayey maala hadda soo lix iyo afar somayna dhihin labaa qaybisa labadaas waxaad u nisbaysaa hal hal haddii loo eego laba imsuu noqonaya waa niski sooma waa niski waay haddaba tawaafuq binisfi baa ka dhexeeya tawaafuqe binisfi haddii saddexa qaybisa maala labadii cadad saddex baa qaybisa saddex baad qaybaysa marka waxay noqonaysaa hal u nisbeeya saddex muxuu ka noqonaya hal saddex loo eego soo ulu maaha tawaafuq biulu baad leedahay haddii afar ay qaybaysana waxaa leenahay tawaafuq birubc maxaa yeele hal haddii afar loo eego waa maxay waa rubuc soo maa haddaba tawaafuq birubuc baa ka dhexeeya haddaba markii labada cadad tawaafuq uu ka dhaxeeyo oo cadad saddexaad uu qaybiyo labadii cadad midkaan doonno ayaantaan isku laabno ayaan kii kale ku dhufanaynaa lixdii afartii lixdii soo qaado isku laab soo saddex may noqon markaa isku laabtay saddexda waxaad ku dhufataa afartii waa labiiyo toban rubuc iyo sudus weeyaan labiyo toban bay ka wad baxaya ama afartii soo qaado isku laab waxa wey markaa isku laabto waa laba soo maa labadii waxaad ku dhufataa lixdii waa labiiyo toban dhankaad ka egtaba hal natiijada kuu soo baxaysa kaana waxa wey waa tawaafuqii waa hee tawaafuqii wey haddaba labada cadad haddii ayna isku qaybsamayn cadad saddexaadna uusan qaybinaynin markaa waxaa ka dhexeeya tabaayo sida saddexdii iyo maalan iyo afartii ulu iyo rub hadday kulmaan masaladii waxaan leenahay de saddex iyo afar waxa weeye isumana qaybsamaan cadad saddexaad oo qaybiyana ma jiro walidaalika waan isku garaacaynaa saddexdii baan afartii ku dhufanaynaa wixii noo soo baxaya aslulmasale noqonaya kaana waa tabaayunkii kaana waa he tabaayunkii lakiin mualif halka wuxuu ku tilmaamay labadan tabaayunka uu ka dhaxeeyo in lam yufnihima ilaa waaxidun mid mooyaane waaxid mooyaane hal mooyaane wax kale haduusan qaybin hal horta sida culamadu waxay dhahan hal cadad ma ah cadadka maa laga bilaabee tiro ma ah waa fahan soo ma walidalik wax qaybiya ma jiraan dhihi karaa haddii aan tanaasul samayn waxaan dhihi karaa hal baa qaybiya oo halkii haddaad ka soo qaado xabad xabad haddaad uga jarto dee wuu dhammayn karaa saddexdii xabaxabada wajar u dhamayn afartii xabaxabada wajar u dhamayn laakiin dee ma aha cadad cadad wax qaybiya ma aha intaa markaan fahno mualif wuxuu ku soo gabagabeeyey wuxuu ku yidhi laba cadad kasta oo tadaakhulu ka dhexeeya mutadaakhiliin kasta waa mutawaafiqiin laakiin cagsi ma jiro oo mutawaafiqiin kasta mutadaakhiliin ma noqonayaan maalan lix iyo saddex maxaa ka dhexeeya tadaakhul baa ka dhexeeya soo maaha haddana waaa dhii kara waa baa ka dheeeya tawaafuq baa ka dhexeeya oo biulu saddex baa wada qaybisa sidoo kale alaae iyo tisca saddex iyo sagaal tadaakhul baa ka dhexeeya oo sagaalku waa saddexdii oo saddex jeer laba labanlaabay ama saddex saddex lagu dhufto wey tadaakhul baa ka dhexeeya tawaafuqna uu ka dhexeeya oo saddex baa qaybisa marka mutawaafiqiin kasta mutadaakhiliin kasta waa mutawaafiqiin lakin mutawaafiqiin kasta laba cadad kasta oo tawaafuq ka dhexeeyo tadaakhul kama dhexeeyo tusaale ahaan lix iyo sideed tawaafuq baa ka dhexeeya soo maha oo waxaa wada qaybisa waxaa weeye labo laakiin tadaakhul ma ka dhexeeya way soo isgeli karaan lix iyo sideed way soo isgelayaan isma hoosgelayaan maxaa yeelay labada cadad ee tadaakhul ka dhexeeya waxaa shardi ah cadadka yar inuusan ka badnayn niska cadad kale hadda saddex iyo lix saddex kama badno dee niska lix saddex iyo sagaal waxa weeye saddex kama badno niska sagaal waatan soo ma laakiin lix iyo sideed lixdu way ka badan tahay niska sideed waatan soo ma saa darteed kama dhexeeya wax tadaahul lakin wax ka dhexeeya tawaafuq waa halkan uu maalifku leeyahay walaa cags laba cadad kasta oo mutawaafiqiina macnaheeda maaha inay mutadaakhiliin yihiin wuxuu ku yidhi waidaa tamaala alcadadaan labadii tiro hadday isku mid noqdaan fadaaka ay falamru waadixun waxa weyaan midka midkood baan qaadanayno asl maslan ka dhiganayna wain ikhtalafa ah hadday kala duwanaadaanna wa faniya alaktaru kii badnaa uu ku dhammaado bilaqali kii yara maratayni laba jeer faaktar iyo wax ka badan mutadaakhilaan labadii cadad marka way soo hosgelayaan wadalika mitaalka alaaan saddex weeye maca sittatin lix jirta aw amase tiscatin jirta oo markaa iyada ah ka badan baan qaadanayna wain lam yufnihima hadduusan dhammaynin ilaa cadadu aali tira saddexaad mooyaane wax kale hadduusan dhammayn famutawaafiqaani labada cadad markaa tawaafuq baa ka dhexeeyo bijuin juzi cadad aali cadadkaa saddexaad juskiisa ama gabalkiisa ayaa isku waafaqsan yihin wadalika miaal ka arbacati afar weeye wasittatin iyo lix baynahumaa muwaafaqatu muwafaqa udhexaysa binisbi nisbi isku waafaqsan yihin oo marka waaan aadanaa midkood wafqigiisa ki kala ku dhufananaa wain lam yufnihima hadduusan dhammayn labadii cadad ilaa waaxidun mid mooyaane tabaayana labadii cadad way kala tageen wadalika mitaalka alaaan saddex weeye wa arbacatan iyo afar oo marka waan isku dhufanaynaa oo labada cadad ee mutabaayineynka ah waxay soo baxa ayaa aslu masla noqonaya walmutadaakhiliin laba cadad kasta oo ishoosgelaysa laba tiro oo ishoosgelaysa mutawaafiqaani waa mutawaafiqayn oo tawaafuq baa ka dhexeeya walaa cagsi cagsina ma jiro laba cadad kasta oo mutawaafiqiina mutadaakhiliin ma noqonayaan wallahu aclam sal اllah wslm calى nabiyina mxamed